alxamdu lilahi aladi aclى manaara alislaami bsunah wrafaca biha can اlqulubi lakinah wالصlaaة wالsalaam عlى nabiyina muxamadi اlqa'idi ilى اljanة wعlى آlih وصaxbih اladina jacalahm اllah amanة lلnasi wmina ama bعd fahada huwa اdars الrabic min alkitab الrabic min duruusi اdowraة اlxadiiثiyaة الtaصiliya whuwa minxaة اlmugiith fi tahdiibi sharafi asxaabi اlxadiid anshada abu cabdillaah moxamed bnu caliy assuuriy linafsihi waa gabayuu isagu leeyahay wey qul liman caanada alxadiida waadxى caa'iba ahlahu wman yaddaciihi abicilmin taqulu hada abin lii am bijahlin faljahlu khuluqu safiihi qul waxaad ku tiraahdaa liman caanada alxadiida ninka xadiidka nebiga ku madaxadayga wa adxaa noqday caa'iban mid ceebaynaya ahlahu ehelkiis iyo waman yaddaciihi iyo ciddii sheeganaysaba ninka maagaya abicilmin taquulu haada sidaa ma cilmi baad ku odhanaysaa abin lii icadde cadde am bijahlin ay am taquulu bijahlin mise jahli baad sidaa ku leedahay faljahlu jahligu khuluqu safiihi maangaabka dabeecaddiisa weeye ayucaabu ma waxaa la ceebaynayaa aladiina kuwii hum yagu xafidu diina diinta xafiday min aturahaati barabagaandhaha ka xafiday iyo watamwiihi majara habaabinta tamwiih waa dadka in la khaldo lamajara habaabiyo turahaatna waa alkadibu walabaaiil wa ilaa qowlihim qowlkooda yowmaa qad rawowhu waxay soo wariyeen muxadisiintu raajicun waa u laabanayaa kullu caalimin wa faqiihi mid kastoo caalima iyo faqiih baa u noqonay wa qaala shaaficiyu raximah llahu tacaala xukmii xukumkayga fii asxaabi alkalaami aan xukumayo an yudrabuu waa in lagu garaaco biljariidi dhangad waa dhegada geedka laga soo gooyey gooye wa yuxmalu lagu qaado cala libil geel wa yuaafu bihim lagula wareego fi lcashaa'iri waalqabaa'il shilibada iyo qabiilada fayunaadaa calayhim loogu dhawaaqo haada kaasi jazaau man taraka alkitaaba wasunna waa abaalka ka kitaabka iyo sunnada ka tegey wa akhada fi lkalaam cilmulkalaamkana dhex galay cilmulkalaamkana maxaynu kusoo sheegnay iyo inaan maanta iska wadina horaan u macneeyey ma xasuusataan maa huwa cilmu lkalaam waa hadalka miya ya ihbaat alcaqaa'id addiiniya biladillati alcaqliya qofku inuu yidhaahdo caqiidadan ku sugaya caqli shaqadiisa uu taa ka dhigto cilmulkalaamka rasmiga ahi waa kaas marka haddee caqligiina xad ma leh maantaba oo iska daldalmaya hadal badnaan buu keenaya cilmulkalaam buu kaa wey anshada abu muxaazim alkhaqaniyu linafsihi waa gabayuu leeyahay ahlu lkalaami wa ahlu ra'yi qad cadimuu cilma alxadiii aladii yanjuu biha arajulu low carafuu laathaara man xarafuu canha ila gayriha lakinahum jahiluu ahlu lkalaami iyo wa ahlu ra'yi qad cadimuu waxay waayeenoo seegeen cilma alxadiii cilmiga xadiidka alladii cilmigaasoo yanjuu bihi arajulu ninkuu ku badbaaday low annahum yagu carafuu laathaar axaadiista hadday garan lahaayeen manxarafuu canha kamay leexdeen ilaa hayriha ugamay leexdeen laakinahum jahiluu laakiin jahli bay kaga sugnaadeen anshada abu zayd alfaqiih libacdi culamaai shaash shaashna waa meeshii loo nisbaynayay imaamkii weynaa abu bakrin alqafaal ashaashi almarwasi amadii waaweynaa ee ka mida aimau shaaficiya almaraawisa ama khuraasaaniyiin ariiqada la yidhahdo waa magaaladiisii turkiga iyo meelahaasay ku taallaa wuxuu ihi kullu lkalaami siwa alqur'aani hadal dhammaantii qur'aan wixii ka soo hadhay zandaqatun waa munaafiqnimo ila alxadiia xadiidka mooyaane iyo wa ila alfiqha fi ddiini iyo fiqiga mooyaane waalcilmu cilmigu muttabacun waa mid la raacayo maa kaana xadaanaa inta uu yahay xadaanaa xadaanaa wamaa siwaa daaka kaa wixii ka soo hadhayna waswaasu shayaaطiin wey maa ruwiya fii xifdi اlxadiidi iyo wa adaa'ihi gudbintiisa oo min athawaabi abaalmarina can abi jacfar muxamed bni caliy waa asaadiq qaala qaala rasuulu اllahi salى اllahu alayh waslm saaricuu degdega fii alab cilmi alabulcilmiga u degdega fala xadiiun xadii can saadiqin mid run sheegaya laga warinayo khayrun waa ka khayr badan yahay min alardi dhulka iyo wamaa calayha waxa korkeeda ah oo min dahabin wa fidatin ah xadiidka hoos muxuu yidhi yaa soo saaxib tadwiin fii akhbaari qaswiin shaaficiyadu marka la yidhaahdo ashaykhaan waa labadeed waa nawawi iyo raafici marka ninkani waa raafici wey atadwiin fii akhbaari qaswiin marka halkaas waxaad ka fahmaysaa shaaficiyadu labada ninay itlaaqaan ay yidhaahdaan labadii sheykh baa sidaa yidhi ee madhabta isku habeeyey raafici iyo nawawi nawawina de waa taqaanaan arbaciinkiina waataynu soo mar waa muxadid weyn raaficina waa muxadid weyn welibana kitaabkan sanadkiisu ku sheegay kutub kaloo sanad lana waa leeyi wa ilaa kitaabaan sanad lahayn akhrajahu lama yidhahdo akhrajahu lama yidhaahdo dakarahu baa la yidhahda lakiin haddaad maqasho akhrajahu yani bisanadihi abulqaasim alraafici baa la yidhahda alqaswiinina caan buu ku yahay agga muadiiinta inta badan awini bay dhahdeen kitaabkiisaas kusoo saaray mawsuula min xadiii jaabir bni cabdillaah laakiin waa aciif xadiiku man qaala ninkii yidhi alabu lxadiii min afdal lcibaadaat weeyi wa qaala sufyaanu thawri maa aclamu shayan shay garan maayo afdala minhu ka fadli badan yacni xadii liman araada allaha bihi ninka ilaahay dartii ugala jeeda wax ka fadli badan garan maayo wa wuxuu ihi ina annaasa dadku yaxtaajuuna ilayhi xadiidka waa u baahan yihin fii acaamihim wa sharaabihim cuntadooda iyo cabbitaankooda labadaba oo dee maxaa la cabbayaa waa in daliil loo haya xalaal maya mise waa xaaraan qaabkee loo cabbayaa soo qaab loo cabbi maayo oo loo cuni maayo midigta ku cun ya sami illaah wakul biyamiinik wakul mimaa yaliik wahaakada cilmi dhan wey marka cuntada iyo cabitaankii baa xataa loogu baahan yahay buui wa qaala bishru bnu lxaari waa alxaafi ninka la yidhaahdo waa nin zaahida bu ah ninkii cagaa cadda kabalaanta ku soconaya alxaafi buu caan ku ah laa aclamu garan maayo calaa wajhi lardi dhulka oogadiis camalan camal afdala ka fadli badan min alabi alcilmi walxadiid liman ittaqa allah cid walba maaha waa ninka ilaahay ka cabsanaya wa xasunat niyatuhu fiih niyadiisuna ay wanaagsan tahay wa amaa ana aniga miya fa astakfiru allah ilaahay baan dembidhaaf ka weydiisanaya min kulli khuwatin min kulli khudwatin tallaabo kasta khatawtu fiihi aan xagga xadiiska u qaaday markaasma qabanaysa soo maa oo ammaanay wax ka fadli badan garan maaya buu ihi laakiin anigu tallaabo kastoo aan u qaado ilaahay baan dambidhaaf ka weydiisanaya ilaahay baan dambidhaaf ka weydiisanaya marka baab dhanoo dambaa inoo iman doona hadallada noocaasa lagaga jawaabaya maxay uga jeedaan xagga damba laynoogu keenaya waxaa inoo imanaya isaga laftiisa oo inoo sheegi doona xadiidka wuxuu isaga daayey xagga uhdigu isaga baydhay markii dambe halkaasaynu ku tacliiqin doonaa laakiin kan inta horan baa ka qaadanaysa waayo waxaa loo keenay wax ka fadli badani ma jiro intaasaa loo keenay astaqfirullah dibbay ka iman doontaa jawaabteedu man qaala riwaayat alxadiidi afdalu min altasbiix wa qaala waxa uu lowlaa ana alxadiida xadiidku haddaanu ahayn afdalu cindii agtayda mid ka fadli badan min atasbiix subxaan allah in la yidhaahdo maa xadatu xadiidka iskuma mashquuliyeen inaan gudbiyo oo aan taxdiiiyo laakiin inaan xadiidka sheegaa ka fadli badan intaan meel cidlaa tago subxaan allah maantaba ku celceliy waayo xadiidka inuu gudbiyaa waa cilmi naafica waa wax mutacadiya waa sadaqa jaariya laakiin markuu qolkiisa gale subxaan allah maantaba wado isagay ku koobanta isaga dhaafi mayso man qaala ninkii yidhi altaxdiiu bimanzilati darsi lqur'aan in xadiidka la sheegaa waxay la mid tahay casharka qur-aanka oo kale wa qaala sulaymaan utaymi kunnaa cinda abi mijlis walxaal huwa yuxadiuna qaala wuxuu ihi faqaala rajulu nin baa yidhi low qara'tum suura yani maantaba xadiis baa la wadaa baad xagga qur-aankana inoo saartaan buu yidhi faqaala abuu mujlis waxau yidhi abuu mujlis ma aladii naxnu fiihi maaha kaanu ku sugannahay dhexdiisa bianqasa mid ka nuqsaansan ilaya xaggayga min qiraa'ati suura suurad in la ahriyo kaniba kama yasirna buudi taana nabigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam isagu iskama odhan xadiidkii almiqdaam ibni macdi karime sunanta ku yimi alaa wa inii uutiitu lkitaaba wa milahu maca kitaab baa laysiiyey iyo mid la mida waa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam wamaa yantiqu in huwa ilaa waxyun yuuxa markay daliishad noqoto iyo ku camal fal marka laga eego cidda ku hadashay dee alqur'aanu laa yuclaa calayh fadlu kalaami illaah cala kalaami albashar ka fadli illaahi calaa khalqi waa hadalkii alla wey laakiin markay xagga diinka noqoto iyo camalfalka iyo xujada waa isku mid weyn walidaalika lama odrhanayo aayad iyo xadiid baa iskhilaafay aayaddaa la qaadanaya sax ma waa la ysku nasakhayaa waa la ysku khasisayaa aayaddaa laga tegaya xadiiskaa la qaadanayaa hadday khaas tahay wahaakada markay iskhilaafaan xaggaa waa iskaga mid marka macnahaasuu tilmaamaya in xadiidkii laga zaahido oo laamaya qur-aankaynu u jeesanayn man qaala ninkii yidhi ataxdiiu bimaaabati salaa salaaduu la mid yahi can muxamed بن camr بن caطa qaala wuxuu uhi kaana muusa bnu yasaar macana maca yaga ayuu ahaa yuxadiu xaal uu yahay mid xadiid noo sheegay faqaala lahu bnu cumar ibnu cumar baa ku yidhi cabdulahi bni cumar saxaabigii idaa anta faraqta markaad ka baxdo min xadiiika xadiidka aad dhammayso fasallim salaama nuqso fainaka fii salaa way shabbahaysaa buu uga jeeda oo min baabi itaakiid oo salaadda marka laga baxayo ee aad leedahay assalaamu calaykum xadiidku wuxuu sheegayaa yusallimu man calaa yamiini dadka midigta ka joogu salaamay salaamu calaykumna dadka bidixda ka joogo marka xalqadda xadiidkana markaad soo gelayso iyo markaad ka baxayso labadaba salaam baa lagaa doonaya waxay la mid tahay xadiidkii altawaafu bilbeyti salaatun kacbada in lagu awaafa waaba salaad ma salaadba xadiiku waa salaad buu yani way shabbahaysaa wey salaaday shabbahaysa laakiin dhinac walba salaad kama ah shiikhuna intaasuu tilmaamay man qaala ninkii yidhi ataxdiiu xadii la sheegaa afdalu min salaati naafila sunnaha waa ka fadli baday wa qaala wakiic waxaa ui ibn jaraax low aclamu haddaan ogahay ana asalaata salaadu afdalu min alxadii maa xadatu salaadda la sheegayaana waa sunnihii sida baabka lagu sheegay wa qaala abu muxamed cabduraxmaan bnu muxamed ibni idriis waa inankii uu dhalay abu xaatim araazi kharajtu waxaan u baxay ilaa ayla meesha la yidhaahdo ilaa muxamed ibni uays alayli cuzays alayli fakataba lii abi waa abu xaatim araazi wa abu zurcata ilayhi muxamed ibnu cusays bay u qoreen yacni fi lwusaati in aniga laygu dardaarmayo fajacala muxamed ibnu cusays wuxuu gudagalay yaqra'u lii yowma aljumuca maalinkii jumce maa sallaa dalika alyowm maalinkaa ma tukan ila aljumucata rakcatayn mooyaane waalcasra arbacan wa kaana yaqra'u liya alxadiid inta kale xadiiun baan ku mashquulsanay calaa ana qiraa'ata alxadiidi yani muxuu leeyahay ibnu abi xaatim baa tacliiqinaya ay binaaan iyadoo lagu dhisayo oo shiikhu ku dhisayo cala ana qiraa'ata alxadiidi afdalu min salaati tatawuc waayo haddii sunnuhu fadli badanya wuxuu odhan lahaa iga maqna waxoogaa sunnaha baan tukanaya wakhtigii baanu isiiyey buui faral buu tukanaya man qaala kitaabat lxadiidi afdalu min sawmi tatawuc soomkii sunnahana waa kan wa qaala muxamed bnu axmed ibni abi qaala xadaanii jaddii qaala wuxuu uhi sa'altu axmed bna xambal faqultu ya abaa cabdillaah ayuhumaa أحب ilayk labada keebaad jeceshahay alrajulu yaktubu alxadiid nin xadiidka dalbayo qoraya aw yasuumu wa yusalli salaad iyo soom ku mashquulsan labadaa waa kii qaala wuxuu uhi yaktubu alxadiid kaasaan jecela alladii yaktubu alxadiid qultu waxaan xaggaad ka keentay inaad ka fadishay kitaab alxadiii ay kitaabat alxadiii cala asawm wasalaa qaala wuxuu ihi lianlaa yaquula qaa'ilun si aanu u odhan mid odhanaya inii ra'aytu qowman calaa shayin qolaan wax ku arkay fatabactuh yani wuxuu leeyahy xadiidka haddaad baran weydo muqallid baad noqonaysa wixii aad samaynaysaba war maxaad sidan u samays qolaan wallaahi ku arkay lakiin hadduu nabigay ka sugantay alayhi salaau wasalaam haddii kale muqalid buu noqonay qaala alkhaiib waxaa wuri alabu lxadiii xadiidka in la albo fii hada zamaan zamankiisana waa garanaysa waa afar boqol iyo saddex lixdan buu dhintay marka saddex boqol iyo sagaashanaadkii ilaa kontonaadkii afar boqol laga gaadhay xilligaasuu ka hadlaya waa kun sano ka hor alabulxadiii fii hada zamaan afdal waa ka fadli badan yahay min saa'iri anwaaci taawuc sunnayaasha kaloo dhan limaada liajli duruusi sunan axaadiistii inay dabar go'day awgeed wa khumuuliha iyo inay qarsoonaatay oo dadku jahli kaga sugan yihin adduruus waa inay dhammaatay wey khumuulkuna waa inay qarsoonaatay wa qaala sufyaanu thawri waxa wuri maa kaana ma ahayn alabu lxadiidi xadii kale ila alba khayran minhu waxbaan ka tegi ah, iyo wa uhuuri lbidaci waxa weeye xilli bidcadii soo ifbaxday wa isticlaa'i ahliha ahlulbidacina ay isa sarraysiinayeen culuwi ahliha ma odhan waayo caali ma ah laakiin isticlaa bay samaynayaan laakiin ahlulculuwi maa ah wa qaala sufyaan thawri wuxuu hi maa kaana alabu lxadiii xadiidka in la dalbaa ma ahayn khayran minhu lyowm maanta miday ka khayr badan tahay yani maanta ugu khayr badan xadiid in la dalba qaaluu waxay idhaahdeen yaa abaa cabdillaah inahum yalubuunahu way dalbayaan xadiidka walaysa lahum niya niyo wanaagsanna male ragga dalbaya qaala wuxuu hi alabuhum iyaahu mar hadduu dalbayo ku dadaalayo niyadu dib bay ka hagaagaysa oo halkay ka yidhaahdeen waman ataa xadit walow lam tansalix niyatuhu fainaha sawfa tasix faqad rawayna can kibaarin jilla abaa calayna alcilmu ila lilah marka xataa haddii niyadu wagashwagash tahay hadduu dadaal samaynayo dib bay ka hagaagaysa ibraahim bnu adham ataynu xalay soo maray xadiidka markaan bilaabaya abbaa yidhi hadaad xadiis dhigataba dirham baad leedahay sidaasaan ku dalbay buu ciina kama diin badnayn ciina kama cibaado badnayn markuu xoogaa dhex galay buu xaaladiisu isku sii hagaagtay maca daalika waxaan leenahay bilowgana waa in niyada lasii hagaajiye wey dikru naahiyi cumar bni khaaab intaa waswaaska unbaa lagula dagaalamaya qofku inuu yidhaahdo markay niyadeedu soo jeesataan isku hubo ayuunbaan wax bilaabaya kaasunbaa lagu daweynaya waxaa laleeya iska bilow mar haddaad khayr doonayso bilow waa hagaagaysa dikru nahyi cumar bn khaaab radia allahu canh can riwaayat alxadiii inuu diiday xadiidka in la wariyo wa bayaani wajhihi wa macnaah abwaabtan hadhay waxaynu ka gelaynaa maantoo dhan waxaynu wadnay xawaashayn iyo macaanayn baynu wadnay afdalu min asala wasawm iyo ammaan baynu wadnay marka xaafidku cadaalad buu sameeyo maagitaankiina culimadii maagtayna waa inoo sheegaya iyo jawaabta laga bixinayo qolada tihi xadiiska joojiya iyo waxa weeye qolo tihi sidaanu soo marayna astakfir ilahay baa uga toobadkeenaya hadalla lamida iyo xadiiska in lagu dadaalo ama la badsadaa waa waali waxyaabaha inoo iman doona waxaa sidee loo jihaynaya iyo wixii soo sheegnay marka cumar ibn khaaab baa laga bilaaba an aamir ibni shacbi an caamir ashacbi waa ibni sharaxiil ashacbi can quradata bni kacbin qaala wuxuu ihi kharajnaa waanu baxnay fashayacanaa waxaana sagootiyey cumar waana sii dhoweeyey ilaa siraar meesha la yidhaahdo uma dacaa bimaa'in biyu u yeedha fatawada'a waa weysaystay uma qaala lanaa wuxuu nagu yihi tadruuna ay atadruuna ma ogtihiin lima kharajtu macakum waxaan idinla soo baxay qulnaa waxaanu aradta an tushayicana waxaad doonaysa inaadna sagootiso nasii sii dhowayso na sharafto qaala wuxuu ihi ina maca daaka la xaajataana baahi iyo danbaa iila socot muraadna waa kale sii dhowaynta kharajtu laha aanu soo baxay inakum idinku taatuuna baldatan magaalo ay maraysaan liahlihaa ehelkeeda waxaa u sugnaaday dawiyun guux bilqur'aani qur'aanka ay ku guuxayaan oo ku dhawaaqayaan ka dawiyi naxli sida codka shinnidoo kale iyo guuxeeda falaa tasuduuhum ha ku jeedinina bilaxaadiii axaadii can rasuuli ilaahi sal allahu alayh wasalam aa ka sheegaysaan oo qur-aanka ha kaga jeedinina waa dad qur-aanka daneeyo wey wa ana shariikukum aniguna waan idinkula jeedisaan labadaba aniguna ilaa anaa idiin dira meesha waan idinla qaba waxaa wanaajisaan iyo waxaa xumaysaanba qaala qurada waxaa wuli famaa xadatu bacdahu xadiia can rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam maalinkaasaabaa igu dambaysay buu inaan xadiis sheego waa ka joogsaday xaggii qur-aanka iyabaan u baydhay bu qaala shaykh alkhaiibu lbaghdaadi in qaala qaa'il midi hadduu yidhaahdo maa wajhu inkaari cumara cala asaxaaba maxay tahay wejiga ay leedahay inuu diido cumar saxaabada u diido riwaayatahum can rasuuli laahi sal allahu alayh wasalam nabiga inay wax ka wariyaan wejiga iyo qaabkan leeda waa wa tashdiidahu calayhim fii dalik iyo arrinkaa inuu ku adkeeyo qiila lahu waxaa lagu odhanaya facala dalika cumar wuxuu u sameeyey ixtiyaaan ilaalin lidiini diinta uu ilaalinaya wa xusna nadarin iyo maamul wanaag lilmuslimiina muslimiinta uu si wanaagsan u maamulay limaada maxaa yeelay liannahu khaafa wuxuu ka baqay an yankuluu inay ka gaabiyaan oo ka fadhiistaan can ilacmaali acmaal iyo cibaadooyin wayatakiluu ay tala saartaan calaa daahiri alakhbaar axaadiista waxa ka muuqanay inay ku kaaftoomaan walaysa xukmu jamiici alaxaadiid axaadiista dhammaanteed xukumkeedu ma ah calaa daahiriha sida ka soo muuqanaysa walaa kullu man samicaha mid kastoo maqlaana carafa fikhaa fiqigeeda mid fahmaya ma aha faqad yaridu alxadiidu waxaa dhacda xadiidku inuu soo arooro mujmalan isagoo duuduuban oo fasiraad u baahan wa yustanbadu macnaahu macnihiisana lagala soo baxay iyo wa tafsiiruhu macnayntiisa iyo caddayntiisa min hayrihi xadiis kale meel kale uu yaalo fakhashiya cumaru cumar wuxuu ka baqay an yuxmala xadiiun xadiid la xambaaro calaa hayri wajhihi sidii ahaa si aan ahayn aw yuukhada ama la qaato biaahiri lafdihi lafdigiisa sida ka muuqanaysa wlxukmu xukumka xadiidkuna bikhilaafi maa ukhida bihi wixii la qaatay wuu ka duwan yahay wanaxwun min hada almacna macnaha waxaa la mida alxadii laakhar xadiidka kale can mucaadi ibni jabal radia allahu tacaala can qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa ridfa rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam nabiga mid fangashan baan ahaa calaa ximaarin lahu dameer uu lahaa yuqaalu lahu lagu magacaabo cufayr faqaala wuxuu uhi nebigu yaa mucaad atadrii maa xaqu llaahi cala alcibaad wamaa xaqu lcibaadi cala allah faqultu waxaan ku idhi allah warasuuluhu aclam baa iga og qaala wuxuu uhi nabigu faina xaq allaahi xaqa alla cala alcibaad addoommada uu ku leeyahay an yacbuduuhu inay caabudaan walaa yushrikuu bihi shayan wa xaqu lcibaadi cala allah addoommadu xaqa ay alle ku leeyihiinna ilaahay baa isugu waajibaya laakiin ilaahay cidina waxba kuma yeelato anlaa yucadiba inaanu cadaabin man laa yushriku bihi ciddii aan cibaadadiisa cid kale la wadaajinay qultu waxaan idhi haddaan mucaadahay afalaa ubashiru bihi nnaas dadka ma ugu bushaareeya qaala wuxuu uhi nabigu laa tubashirhum ha ugu bushaarayn fayatakiluu kadibna ay isdhigtaan oo shaqada joojiyaan qultu waxaan idhi wa khaiba albaqdaadi wa kadalika sidaasoo kale nahaa cumaru cumar waa u diiday asaxaabata an yukiruu inay badiyaan riwaayat alxadiid ishfaaqan cala annaas dhibrin dadka u dhibrinayo an yankuluu inay ka fadhiistaan can ilcamali camalka itikaalan cala alxadiid oo inuu yidhaahdo mar haddaan muwaxid ahay oo aanan ilaahay cid kale la caabudayn xaqu llaahi xaqu lcibaadi waa inaanu icadaabin odhanaya dee dunuubtiina waa la samaynaya taasuu uga baqayay sidaa nabiguba calayhi salaatu wasalaam uga baqay wa fii tashdiidi cumara aydan waxaa ku sugan cala saxaabati uu ku adkaynayo fii riwaayatihim wa fii riwaayatihim iyo riwaayadooda xifdun in la xifdiyo lixadiidi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam xadiidka nabiga in la ilaaliyo wa tarhiibun iyo cabsingelin liman lam yakun ciddii aan ahayn min asaxaabati saxaabada an yudkhila inuu geliyo fi sunani axaadiia maa laysa minha ciddii aan saxaabi ahaynna waa la baqdin gelinaya inaanay xadiidka ku degdegin liannahu maxaa yeelay idaa ra'a asaxaabiya kaa aan saxaabiga ahayni markuu arko saxaabigii almaqbuula alqowli hadalkiisa la aqbalaya waaba saxaabigii almashhuura ku caanbaxay bisuxbati nabiyi sal allahu alayh wasalam qad tushudida calayhi fii riwaayatih xadiiskiisa in lagu adkeeyey nebiga uu ka qaatay kaana huwa ajdaru kaa ka dambeeye isagaa uga mudan an yakuuna liriwaayati ahyab inuu nabiga wax ka wariyo inuu uga haybad badan yahay ka haybadaysanay iyo walimaa yulqi shayaanu iyo shayaanku wuxuu kusoo tuuray fi nafsi nafta oo min taxsiini lkadibi been in la hagaajiyo ah oo la wanaajiyo la qurxiyo arhabu mid cabsi badan oo markay dadkii taabiciinta arkaan saxaabadii oo waxa weeye lagu adkaynaya xadiiska sheegiddiisa iyaguna way iska ilaalinayaan way ka digtoonaanayaan muqadimadii bayquuniya aynu kusoo sheegnay mustalaxu halkaasuu ka bilaabay halkaas ayuu ka bilaabay saxaabigu inuu adkaynayo xadiidka nabiga in laga sheegiyo xadiidka dambena oo sii caddaynaya can abi saciidin alkhudri qaala wuxuu sallama cabdullaahi bnu qays wa abuu muusa alashcari calaa cumar bni khaaab buu salaama alaa maraatin saddex jeer falam yudin lahu cumar uma fasixin inuu soo galo farajaca waa iska laabtay faarsala cumaru fii aari raadkiisii buu cid ka daba diray hala soo celiya buu faqaala wuxuu ku ihi markuu u yimi lima rajacta maxaad u laabatay qaala wuxu uhi inii samictu rasuula اllahi sal اllahu oo dee loo fasixi waayo inuu soo galo falyarjic ha laabto xadiiku waa muttafaqun calayh faqaala cumar wuxuu yidhi xadiidkamuu maqal lataatiyannii ii keentee oo ii keentee calaa maa taquulu waxa aad sheegaysa bibayiina caddayn u keentee aw la afcalanna bika kada wa ama sidaa iyo sidaasaan kugu samaynay dirrahba ha la yidhaahdu laha dhanged ya laga boqo markaa taasaa laga yaabaa inuu yidhahdo labaan kugu dhufanay aw la afcalanna bika kada ayra anahu qad awcadahu wuu u goodiyey qaala wuxuu yidhi fajaaanaa waxaa noo yimi abu saciid baa odhanay abuu muusa baa noo yimi golo ansaari ay fadhido ayuu yimi muntaqican lownuhu iyadoo midabkiisu bedelan yahay wlxaal ana fii xalqatin aniguna xalqad aan ku suganahay jaalisun aan fadhiyo faqulnaa waxaanu faqaala wuxuu uhi sallamtu calaa cumar faahbaranaa khabarahu qisadii uu markaa noo sheegay fahal samica axadu minkum min rasuuli illaahi sal allahu alayhi wasalam haada war xadiidka ama maqasheen caddayn baa layga doonaya qaaluu waxay idhaahdeen nacam kullunaa qad samica waan wada haynaa bay yidhahdeen halkaana waxay kutusaysaa ninkii cilmiga badnaa saxaabada markay isu wada tagaan cumar bnu lkhaaab ninka labaad buu ah xagga nebigu waa kii ku riyooday xadiidkii bukhaari isagoo ama dee muslima mutafaqa ahaa isagoo caana cabaya hambadiisii buu cumar siiyey waxaa la yidhi maxaad ku fasiraysaa wuxuu hi nabigu waa cilmiga wey marka mansilad weyn buu joogay haddana xadiid weyn oo caana baa ka qarsoomay wa kulli dii cilmin caliim kullunaa qad samica waanu wada baqalna qaala wuxuu yidhi abu saciid faarsaluu macahu waxay la direen rajula minhum nin iyaga ka mida xataa ataa cumar ilaa uu cumar u yimi faahbarahu bidalik sidaa uu sheegay marka riwaayaadka qaar waxay tilmaamayaan wuxuba waa saxiixaynkeed qaarna waa muslim qaarna waa bukhaari mar ubay bnu kacab baa wuxuu yidhi oo meesha fadhiyey wallaahi laa yashhadu macaka ilaa asqaru lqowm ninka noogu yar baa markhaatiga kuu furay abu saciid buu noqday ninka xadiidka inoo warinaya markaa uu isqarinaya faarsaluu macahu rajulan buu anaa lay dira ma odhan riwaayaadka qaarna waxay tilmaamayaan ubay ibnu kacab laftiisuna inuu u tegay cumar dabeedna uu canaantay oo uhi yaa cumar laa takuunanna cadaaban calaa asxaabi rasuuliillah asxaabta nabiga ha cadaabin buud oo ha dhibin oo waxay dee kuu sheegaan ka qaado markhaati keen iyo nagada canaan buu isagula tegey lakiin meesha waa joogeen xadiikuna waa muttafaqun aleyh marka wuxuu tilmaamayaa cumar siduu isaga hubinayey xadiidka قال sheekh wuxuu yidhi alkhaiibu lbaqdaadi lam yatlub cumaru min abi muusa cumar kama albin ugama dalbin abi muuse rajulan yashhadu macahu bi hada alxadiid ugamuu albin liannahu kaana laa yaraa qabuula khabari lwaaxid alcad waayo wuxuu aaminsanaa nin keliya inaan la aqbalin sidaa ugamu albin ee wuu aaminsanaa nin keliya oo lagu kalsoon yahay xadiidkiisa in la marka markan uu leeyahay mid labaad doon ka labaad doonitaanka uu ka dalbayo ma aha inuu leeyahay laba ninunbaan aqbalaya mid aqbali maayo sidaa ma aaminsana wa kayfa yakuunu dalika sideebay sidaa u ahaanaysaa oo loo odhanayaa cumar labuu ku xidhay xadiidka walxaal huwa yaqbalu isagoo aqbalaya riwaayata cabdiraxmaan ibni cawf can nabiyi sal allahu alayh wasalam fii akhdi ljizyati min almajuus waa xadiis bukhaari ku jira cumar bnu lkhaaab majuusu hajar jizye kama qaadin oo wuxuu yidhi waxaa laga qaadaa jizyada ahlulkitaabka min aladiina uutuu lkitaab xataa yucطu ljizyata can yadin alyahuud wanasaara baa laga qaadaa marka waxaa la yidhi kama qaadin xataa shahida cabduraxmaan bnu cawf inuu nabigu majuusu hajar ka qaaday jizyo wa qaala sunuu bihim sunata ahli lkitaab ninkaasoo keliyu ka aqbalay nin labaadna waana masalo weyn oo ummad ku saabsan wa yacmalu bihi waana ku camal falay walam yarwihi hayru cabdiraxmaan bni cawf wakadalika waxaa la mida ah xadiiu daxaaki bni sufyaan alkilaabi fii tawriii imraati ashyam adibaabi ninkaasaa la dilay ashyam adibaabi si kama ah magtiisii ayaa nabigu calayhi salaau wasalaam meeshii ninkaa lagu dilay waxaa joogay oo nabiga uga wakiil ahaa adaxaak bnu sufyaan alkilaabi marka warqad buu u qoray nabigu uu leeyahay daxaakow ashyam gabadhii uu ka dhintay magtiisii waxbay ka dhaxlaysaa waxbay ka dhaxlaysa marka masaladaasaa timi min diyati zawjiha in laga dhexalsiiyo marka cumar bnu lkhaaab baa intuu mino ka kacay buu yiri waar magta ninka dhintay xaaskiisu inay dhaxalka wax ku leedahay yaa wax ka haya daxaaq baa kacay o anaa haya saasuu ku qaata walaa facala cumaru ayضa dalika sidaa uma samayn liannahu kaana yatahibu abaa muusa fii riwaayati abuu muusena ma tuhunsanay laakiin facalahu wuxuu sidaa u sameeyey min alwajhi aladii bayannaah qaabkii aynu u caddaynay oo min alixtiyaai lixifdi sunan in la ilaalinayo sunnada nabiga calayhi salaau wasalaam iyo wtarhiibi in layska cabsi gelinayo fi riwaayati xadiika wallahu aclam buuri waqad ruwiya can jamaacati min asaxaabati wataabiciin waxaa laga wariyey alxadu in laysku boorinayo calaa nashri lxadiii xadiidka faafintiisa iyo wa xifdihi xifdigiisa iyo wlmudaakarati bihi la subciyo lagu muraajaceeyo wanaxnu anagu nuriidu min dalika ma yatayasaru in sha allahu tacala dikru bacdi riwaayaati can asaxaabati wataabiciin fi lxahi cala xifdi alxadiii wa nashrihi wlmudaakarati bih qaala caliy بن abi aalib alayhi salaam asalku waa in la sal allahu alayh wasalam laakiin calayhi salaamna shiicada ku caana laakiin gaf ma ah laakiin haddaad aad u isticmaalso shiici baa lagu malaynaya shiicada isticmaasha marka laakiin wax dhibi kuma jiro nabadgelya korkiisa ha ahaato waa duco tazaawaruu isbooqda watadaakaru lxadiid xadiidkana muraajacay oo isxasuusiya yadrus waa idinka tegaya waa idinka baabaay waa ilaaweysa can abi laxwas an cabdillah bni mascuud qaala wuxuu uhi tadaakaru lxadiid faina xayaatahu xadiidka noolayntiisu almudaakaratu wey wacan ibni cabaas qaala wuxuu i tadaakaruu hada alxadiid laa yatafallatu minkum yaanu idinka baxsan fainahu laysa bimansilati qur'aan laba mid ah alqur'aanu majmuucun maxfuud waayo dee xilligaa dee oo kii cumaan musxafka sameeyey marka qur-aankii isaga musxaf baa loo hayey xadiikuna waa wareegaya isagu wainakum idinku in lam tadakaruu hada alxadiid yaflitu minkum waa idinka baxsanaya walaa yaquulanna axadukum yaanu odhan midkiin xadatu ams waar shalay baan xaadiis badan sheegay yaanu odhan laa uxadiu lyowm maanta xadiis sheegi maayo bal xadi ams waxadi ilyowm waxadi hadan shalay haddaad sheegtay maantana sheeg barrina sheeg wad can abi saciidin اkhudri qaala wuxuu i taxadau xadiidka sheega faina alxadiia xadiiku yudakiru bacduhu bacdan barkii bar buu ku xasuusinaya can abi umaamata albahili qaala wuxuu i ina hada almajlisa golahani min balaaqi illaahi iyaakum waa gaadhsiinta ilaahay cilmiga idinsoo gaadhsiinayuu ka mid yahay waayo qof ilaahay waxayga toos ugu soo dejinayaa ma jiro xalaqaadkaasubuu qofku cilmiga ka qaadanaya wa qad ballaqa maa ursila bihi waa gaadhsiiya wixii loo soo diray wa antum idinku faballiguu cannaa naga gaadhsiiya dadka kale axsana maa tasmacuun waxaad naga maqlaysaan waxaa ugu wanaagsan naga sii gudbiye can inadr wa muusa bna anas can abiihima anas bni maalik ayay ka warinayeen annahu anas bnu maalik amarahumaa labada wiila u dhalay wuxuu amray bikitaabati alxadiidi walaathaar xadiiska nebiga iyo aaaartii saxaabada in la qoro iyo wa tacalumiha in la barto wa qaala anas wuxuu kaloo yidhi kunnaa waxaanu ahay laa nacudu midaan tirsan cilma man lam yaktub cilmahu ninka cilmigiisa aan qorayn cilman cilmi kumaanaan tirinayn mar haddaanu cilmigii qorayn can ibraahim can calqama qaala wuxuu ihi tadaakaru lxadiid faina xayaatahu dikruhu kaana waa soo mara can cabdiraxmaan ibni abi layla qaala wuxuu hi ixyaau lxadiii mudaakaratuhu weeye fatadaakaruuh wa can طalq bni xabiib qaala wuxuu hi tadaakaru lxadiid faina alxadiia xadiiku yuhayiju lxadiia xadii buu kugu kicinaya ku xasuusinay man tamanaa ninkii jeclaystay riwaayat alxadiii xadiidka inuu wariyo oo min alkhulafaa'i khulafadii muslimiinta ka mida wa ra'aa arkay ana almuxadisiina muxadisiintu afdal lculamaa'ina yihiin qaala yaxya bnu aktam waa wasiir bu ah qaala liy arashiid wa haaruuna arashiid khulafo badan buu wasiiru noqday maa ambalu lmaraatibi martabadaha la gaadho teebaa ugu sharaf badan buui qultu waxaan ku idhi maa anta fii ya amiira almuminiin khaliifkii muslimiinta wey welina haaruuna arashiid waa ninkii mamlakadiisu intay ballaadhatay daruurtu markay soo dulmarta biyaha sidaa odhanayay idhabii ilaa ayi makaanin fainahu sayatiinii kharaajuki gaal iyo muslim meeshaa doonta ku da waxa ka soo baxa ama gibir buu bixinayaa gaalku ama muslimku wuxuu bixinayaa cushur zakadiibuu bixinaya waa ninkaa wey wuxuu yidhi maa anta fiihi waa waxaad ku sugan tahay qaala wuxuu ihi fatacrifu ajalla minii cid iga weyn ma garanaysa qultu waxaan ku laa maya amiiru qaala wuxuu hi laakinii acrifu anaa garanay rajulu nin wey fii xalqatin xalqad fadhiya yaquulu leh xadaanaa fulaan can fulaan qaala qaala rasuulu lahi sal allahu alayh wasalam qultu waxaan ku uhi yaa amiira almuminiin hada khayru minka oo makaasaa kaa khayr badan waa suaal wa anta bnu cami rasuulillaah ahlulbeytna waa tahay wa waliyu cahdi lmuslimiin baa tahay marka aabbihii buu ka sugayey qaala wuxuu hi nacam ha waylaka hoogti habaar laakiin loogama jeedo haadaa kaasi khayrun minii waa iga khayr badan yahay lianna ismahu maxaa yeele magaciisu muqtarinun wuxuu ku lamaan yahay bismi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam laa yamuutu abada weligiiba dhiman maayo naxnu namuutu waa dhimanaynaa wanafna waanu baaba'ayna wlculamaau culimaduna baaquuna waa kuwa baaqi noqonay maa baqiya dahru inta zamanku jiro waataa dee ragga bukhaari ka warinay xadaana albikandi maanta waynu ku celcelinay magacyadoodii baa la sheegay xadiikii nabigay ku lamaan yihin wa bnu abilkhanaajir waxa ui kunaa waxaanu ahayn fii majlisi yaziid bni haaruuna bibaqdaad baanu joognay waa culimmadii waaweynaa muxadisiinta ahaa wannaasu qad ijtamacuu fiih dadkuna ay isugu yimaadeen golihiisa famara waxaa soo maray almutawakil khaliifkii cabaasiga ahaa ee mutawakil maca jeyshii isagoo ciidankiisii wata iskaafkiisii fa nadara ilaa majlisi yaziid bni haaruun buu eegay waana de waaweynaa buu ka mid ah bacd almajaalis waxaa soo fadhiisanayey xalqadda xadiidka boqol iyo labaatan kun baa soo fadhiisanayey boqol iyo labaatan kun markaasaa marka dhowr kun la joogaba nin baa ka dhex taagan kuwa dambe u gudbinay kuwa dambe u gudbinay ragga qaar waxay soo qaadan jireen waayo wuxuu doonaya shiikha inuu u dhowaado salaada subax kabacdi baa darsiga la gelaya maqhribkuu soo gelaya masjidka markaasuu welibana soo qaadanaya beirmaankiis haddii kaadi qabato waayo meesha waa laga buuxinaya ya xaajadiis si aan meesha looga buuxin wuxuu eegay fa nadara wuxuu eegay ilaa majlisi yaziid ibni haaruun falamaa nadara ilayhi markuu eegay qaala wuxuu ihi hada lmulku madaxtinimada la sheegaya waa taagu qaala shaykh wuxuu ihi khaiibu lbaqdaadi qultu waxaan idhi haakada rawaa hada alkhabar sidaasuu u soo wariyey warkan khaytama ninka la yidhaahdo waa raggii sanadka ku jiray wey sanadkaynu xadafnay wa fiihi waxaa ku sugan wahmun faaxish ismoodsiin foolxun baa ku sugan wa khaa'un daahir iyo khalad muuqdaa ku sugan wadalika taa caddayntayduna anna yaziida bna haaruun maata wuxuu dhintay fii sanati sittin wa miatayn laba boqol iyo lix buu dhintay wa wulida almutawakil fii sanati sabcin wa miatayn ninkan la leeyahay khaliif buu ahaayo ciidankiisu la soo marayna shiikhoo sanad mootan buuba dhashayba iska daa inuu khaliif noqde ayuu waxa weeye dhashay mutawakil walacala maara waxaa laga yaabaa ka soo maray biyaziida fii jeyshi yaziid bna haaruun isagoo ciidankiisa wata kaana alma'muun inuu yahay wallahu aclam mutawakil waxaa la yidhaahdaa waa almutawakil bn lmuctasim bni haaruun arashiid haaruun arashiid waa khaliif macruuf wiilkiisii amiin baa ku xigay waxa ku xigay wiilkiisi ma'muun waxa ku xigay wiilkiisii muctasim muctasim baa waxa ku xigay wiilkiisii mutawakil marka mutawakil adeerkii ayay qisadani ka dhacday buu leeyay laakiin kamay dhicin mutawakil waayo xilligii yaziid uu noolaa mutawakil ma jirin sanadka bacdi buu dhashay waa cilmigii taariikhda aynu tilmaanay inuu muhim yahay wa qaala cumar bnu xabiib alcadawiy alqaadi qaala lii amiiru lmuminiina almaamuun maamuunna waa kan waa maamuun ibni haaruun arashiid mutawakil adeerkii wey haaruunna waa abihi maa alabtu min nafsi maa alabat igamay dalbin minii xaggayga nafsii naftaydu shayan shay ilaa waqad naalathu way gaadhay buu maa khalaa hada alxadiid wax kastoo aan jeclaa waan gaadhay buu waxaan xadiidka nebiga ka ahay fainii kuntu waxaan ahaa uxibu an wayuqaalu lii laygu yidhaahdo man xadaaka xadiika ayaa kuu sheegay faaqul waan idhaahda xadaanii fulan can fulan qaala wuxuu ihi faqultu waxaan ku idhi ifcal yaa amiira almuminiin falima laa tuxadi dee haddaba xadiidka sheeg jaanis baad haysataa qaala wuxuu ihi laa yasluxu lmulku wlkhilaafatu maca alxadiii linnaas boqortooyada iyo khilaafadu iyo dadka in loo fadhiisto xadiid la sheegaa isku geli maayaanbu oo dee taladii muslimiinto dhan buu haya kaana almaamuun wuxuu ahaa buu ihi khaiibu lbaqdaadi acdama khulafaai bani lcabaas ninka ugu weyn khulafadii bani lcabaas cinaayatan bilxadii xadiidka in la daneeyo kaiira almudaakarati bihi bu ah, nin mudaakareeya shadiida shahwati liriwaayati nin u xiisooda buu ah, aad ugu xiisooda maca annahu qad xadaa axaadiia kaiira iyadoo lala qabo axaadiis badan inuu u sheegay liman kaana yanasu bihi cidii uu weheshanayay oo min khaaatihi dadkii u gaarkaha ah ka mida wa kaana yuxibu wuxuu jeclaa imlaa alxadiii xadiidka inuu ka sheego fii majlisin caam golo caama inuu ka yeedhiyo ayuu jeclaa yaxduru samaacahu maqalkiisa ay soo xaadiraan kullu axad cid waliba albaabadu u furan yihiin fakaana yudaaficu nafsahu bidalik taasuu naftiisa ka celcelinay xataa cazama calaa ficlihi ilaa uu go'aansaday inuu sameeyo faxadaanii muxamed bnu yuusuf alqaطaan qaala ahbaranaa muxamed bnu cabdillaah bni nucaym adabbi qaala ahbaranaa muxamed bnu axmed bni tamiim alqandari bibaqdaad qaala xadaana alxuseyn bnu fahmin qaala xadaanaa yaxya bnu akham alqaadi waa wasiirkii qaala wuxuu hi qaala liya alma'muunu yowman yaa yaxya uriidu waxaan doonayaa an uxadid faqultu waxaan ku uhi waman wlaa bihada alxadiii min amiir almuminiin oo yaa kaa mudan faqaala wuxuu ihi dacuu lii waxaad ii dhigtaan mimbaran mimbar bilxalbati garoonka ii dhiga stadiumka garoonka weyn ha la ii dhiga buu i mimbar ha la ii dhigo fasaacida waa koray wa xadaa axaadii buu sheegay fawalu xadiiin xadaanaa bihi can hushay can abi ljahm can الzuhri can abi salma can abi hurayra can nabiyi sal اllahu alayh wasalam qaala wuxuu uhi nabigu imruu qays ninka la yidhaahda saaxibu liwaai shucaraa calanka abwaaniintuu sidaa ila naari naar buu sidaa maaha abwaan oo dhan wshucaraau yatabichum lgaabuun alam tara anahum fi kuli waadin yahiimuun waanahum yaquuluuna maa laa yafcaluun ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat marka intii ahlu naara isagaa hogaaminaya lakiin xadiisku waa aciif uma xadaa waa sheegay binaxwin min alaaiina xadiian ilaa soddon xadiioo maca sanadkii ayuu halkii ka sheegay korkiis xifdan uma nazla kadib waa soo degay faqaala wuxuu uhi yaa yaxya kayfa ra'ayta majlisana bal golaha ka warran buu faqultu waxaan ku uhi ajallu majlisin waa golo kii ugu weynaa ya amiira almuminiin tafaqaha alkhaasu walcaam culimadii iyo cawaamtii labaduba waa faa'idaysteen buu yidhi faqaala wuxuu idhi laa maya waxayaatika noloshaaday waa isluub la isticmaalo dhaar ma aha maa raaytu lakum xalaawatan wallaahi wax macaana idinkumaan arag bu wax nuxura oo dhadhanla idinkuma arag bu wa inama almajlisu golaha dhabtaah liasxaabi alkhulqaan kuwa maryaha jeexjeexan baa iskale iyo wlmaxaabir adka adku ku daatay yani asxaab alxadii buu jeeda duruufta ka muuqato laakiin nimankiina wada labisanae suweerhka wada xidhan iyo labisyadii xilligaa la xidhanay idinka maahabu wa qaala muusa bnu daawuud dakhala muxamed bnu sulaymaan bnu cali waa ibn cabdilaahi ibni cabaas waa madaxdii cabaasiyiintu ka mid ah khaliif ma noqon laakiin barasaabadu ah almasjid alxaraama buu soo galay fara'aa wuxuu arkay asxaab alxadiid yamshuuna iyagoo soconaya khalfa rajulin min almuxadiiin mulaazimiina lahu iyagoo mulaazamaynay faltafata ilaa man macahu kuwii la socday buu aagay faqaala wuxuu laan yaa'a haaulaa'i kuwaasi inay ku joogsadaan caqibii cirbahay kaana axaba ilaya min alkhilaafa khilaafada muslimiintoo dhan taasaan ka jeclaan lahaa buui inay cagta cagta ii saaraan oo leeyihiin war xadiis noo sheeg man iltada ninkii macaansaday bitaxdiii iyo mujaalasati asxaabi alxadiid wa qaala yaziid bnu haaruun asxaabu lxadiii asxaabu lxadiid qad aaduunii waa idhibeen buui way xijiyeen cagta cagta ii saareen waa ka seexan laha gurigaa loogu imanaya meherada suuqa meel walba markuu meel maraba mid baa qabanaya xadiisi iga gaadhsii waidaa qaabuu hadday iga maqnaadaan canii anigana hammuuni murugaa ii gelaysa haddana waan tabayaabu markay iga tagaanna waan nima kimeeya baan odhanaya wa qaala muxamed bnu cabdilaahi bni culwaan qultu waxaan ku libishr ibni alxaarid alxaafi waa ninka astaqfir ullah lahaa lima laa tuxadiu bali baanu ku nidhi maxaad xadiiu sheegi weyde qaala wuxuu hi ana anigu ashtahi waxaan jeclaa uxadiu an uxadia inaan xadiis sheego waa jeclahay waida ishtahaytu shayan shay haddaan jeclaadana taragtu wuxuu ihi xiisaa ii galay mar hadduu xiisa ii galayna yanii niyadaydaa xumaanaysa ma ilaahay dartii baan xadiis u sheegayaa mise khamradda yahaysa iyo xiisaa yahaya saasaan isaga daayey waa raggii zuhdiga ku caanbaxay wax kale isagama di wa qaala wulliitu lqadaa garsoorkaa laii dhiibay buui qaadi baan noqday wa qadaaa alqudaa guddoomiyaha maxkamadda sarrena waa noqday buui ninka qudaadaba xukuma beriga hore qaadi lqudaa baa loodhan jiray walow laga fiican yahe isticmaalkaas ama aqda alqudaa waxaasaa lo odhan jiray ama kabiira alqudaa qudaadda ninkii ugu weynaa ee maamulayay laakiin hadda waa guddoomiyaha maxkamadda sare wey baa shaqadaahaya waqadaaa alqudaatina waan qabtay ibnu xajar baa soo qabtay badrudiin ibnu jamaaca soo qabtay culimo badan baa soo maray xilkaas wlwisaarata wasiirna waa noqday buu oo welibana khulafo badan buu noqday wakada wakada waxaasoo xilalna waa soo qabtay buu maa surirtu kumaan farxin bishayin shay ka suruuri sidaan ugu farxayo biqowli mustamli ardayga xadiidka yeedhsanayaa uu yidhaahdo man dakarta yaad sheegtay radia allaahu canka ilaahay raalliha kaa noqday yani noogu celi ninkii sheegaysa dabeedna uu ii duceeyo waxay la mid tahay wasiirkiisna la odhanaya ibnulamiid ibnulcamiid ayaa wuxuu yidhi waxaan is idhi wasiirnimada wax ka macaan dunida ma jirta baan is idhi waa dinde madaxtooyada ku jira wey ama ay u fududaha inuu galo iyo madaxtinimada wax ka macaan ma jiraan baan is idhi ilaa aan arkay buu ihi golahayga xaafidkii abaraani iyo abubakar aljicaabi ayaa wuxuu ihi isoo booqan jirayoo dabadeedna waa culimo way niqaashayeen buui abubakar aljicaabina nin fahmo badan buu ahaa buui xifdi badan mahay laakiin inta yaroo hayuu ku mintidaayo fah ka soo saaraa abaraanina nin xaafida bua mucjam alkabiir iyo mucjam asaiir iyo awsad iyo kutub badan buu leey oo xadii dabeedna wuxuu ihi way doodaan xata irtafacat aswaatuhum ilaa isku buuqeen madaxna way la joogaan nin waliba wuxuu doonayaa ka kale inuu ka adkaado dabeedna wuxuu maalin waxa dhacday abubakar aljicaabi baa yidhi xadiid baan hayaa aadan weligaa maqal adduunyadaba aan laga soo helin soo daagu markaasuu ihi xadaanaa abu khaliifa qaala xadaanaa sulaymaan bnu ayuub qaala xadaana fulaan dabaraani baa yidhi miskiin baa tahay xadiidkan sulaymaan ibnu ayuubka aad nin usii martay horta waa aniga sulaymaan ibnu ayuub baa la yidhaahdaa sulaymaan ibnu ayuub waa aniga abuu khaliifana waa ardaygaygiio anuu iga maqlay adiguna isaga aad ka sii maqashay aniga iga qaada xadiiska sanadka caali ka dhig dabadeedna wuxuu leeyahay ibnulcabiid farxaddii uu farxay dabaraani maalinkaas siduu jacaabi u jabiyey baaban jeclaystay buui iyo wasiirnimadii iyo wixiiba way i dhadhami weyday bui waana taa uu sheegaya yaxya bnu akdar wa qaala cabdurasaaq waxaa uuri samictu macmaran baan maqlay yaquulu isagoo leh maa min bidaacatin bidaaca ma jirto ashaddu ka daran calaa saaxibiha idaa baarat markay ku baarixi garoobdo min hada alxadii xadiiku hadduu kugu fadhiistaa ugu daran bui cidiba kaa dhegaysa wey wa qaala sufyaanu thawri uxadirukum aa idinkala digayaa iyo wa nafsi iyo naftayda ashahwata alkhafiya shahwada qarsoon wa inahaa yadu la fii qawlii lakum waa hadalkaan idinku leeyahay laa taatuunii war ha ii imanina walow lam taatuunii haddaydan ii imanna la ataytukum anaaba idin iman laha walow lam uxadidkum haddaanan xadiid idiin sheegayn la xadadtu ljudraan gidaarradaan u sheegi lahaa cidun baan ku sii dayn laha dikru ahbaarin rubama ashkalat cala saamiciha wa bayaanu lishkaali lwaaqici fii wujuhiha wa macaaniha wa qaala alfadl bnu muusa wuxuu yidhi qaala almugiiratu waa ibni miqsam adabbi maa alaba ma albina axadun axad hada alxadiia xadiikan ila qalat salaatu salaadiisaa yaraata ninku hadduu xadiikaba dhex galo shiikhaa ka jawaabay qaala sheekh abu bakrin wuxuu yihi alkhaiibu albaqdaadi kharaja hada alkalaam min mugiirata wuxuu uga soo baxay calaa xaali nafsihi xaaladiisa walacalahu kaana waxaa laga yaabaa inuu ahaa yukiru salaata nawaafil nin sunnayaasha badiya faida sacaa markuu u ordo ama u baxo fii alabi alxadiid ila almawaadic albaciida meelo fogfog kaana dalika qaican lahu can bacdi nawaafili sunnayaal badan bay noqonaysa inuu ka tago faqaala hada alqowl markaasuu hadalkaa yidhi walow amcana hadduu milicsan lahaa almughiratu an nadara eegmada lacalima wuxuu ogaan lahaa ana sacyahu fii alabi alxadiid afdalu min salaatihi oo sunnaha ah saynuu soo marayn wa qaala shucbatu wuxuu yihi ina hada alxadiid yasudukum wuxuu idinka mashquulinaya can dikr illaah wa can isalaa ee fahal antum muntahuuna ma ka joogsanaysa qaala abu khaliifa waxau i axad ruwaa waa raggii soo warinayay yuriidu shucbata raximahu llah wuxuu u jeedaa ana ahlahu ahla alxadiid kuwa ku mashquulsan alabkiisa yudayicuuna alcamala camalkay dayacaya bima yasmacuuna minhu wixii ay ka maqlayeen ay qaateen wayatashaaqaluuna way isku mashquulinayaan bilmukaaarati bihi inay badsadaan aw naxwa dalika iyo wixii lamida wlxadiiu xadiiku laa yasudu can dikr illaah bal iska dayaya yahdi uu kugu hanuuninaya ilaa amri illaah wadakara kalaaman hadal saasoo kalena waa sheeg wasu'ila axmed bnu xambal can qowli shucbata baa la weydiiyey ina hada alxadiia yasudukum can dikr illahi wa can الصalaa fahal antum muntahuun faqaala wuxuu uhi lacala shucbata waxaa laga yaabaa inuu ahaa kaana yasuumu mid sooma faida alaba alxadiia wa sacaa fiihi yadcufu waa daciifay falaa yasuumu ma soomay aw yuziidu shayan buu ziyaadinay oo min acmaali lbiri acmaasha samafalka ka mida ayuu samaynay oo kordhisanay oo sunno ah falaa yaqdiru ma awooday an yafcalahu inuu sameeyo lialabi markuu xadiidka dalbayo qultu waxaan idhi fahada macnaahu macnihiisu waa sida walaysa yajuusu liaxadin qofna uma banaana an yaquula inuu yidhaahdo kaana shucbatu wuxuu ahaa yuhabitu mid dadka ka fadhiisiiya can alabi alxadiid wa kayfa yakuunu kadalik sideebaa sidaa loo odhanaya walxal qad balaga min qadrihi isagoo ka gaadhay xadiidka an sumiya in lagu magacaabay amiira almuminiina fi lxadiid kullu dalika taa dhammaanteed waxaa amiiru lmuminiin loogu magacaabay ljli alabihi lahu waa inuu albay washtiaalii bihi ku mashquulay walam yazal kama zuulin uula cumrihi cumrigiisoo dhan yalubhu inuu dalbayo xataa maat ilaa uu ku dhinta calaa gaayat lxarsi fii jamci isagoo dadaalkii ugu badnaa xadiidka kulmintiisa iyo ururintiisa isagoo ku taagan ayuu ku dhintay laa yshtahilu kuma mashquulin bishayin siwaa wax kale wayaktubu waa ka qoraya xadiidka canman duunahum ka hooseeya fi sini walisnaad dad ardaydiisoo kalea وكان من أشد أصحاب الحديث عناية بما سمع samic kuwa ugu adag buu ahaa ilaalin waxa uu maqlay uu ilaalinay wa axsanihim itqaanan ugu hagaajin badan limaa xai wuxuu xafiday khabarun lisufyaan ahawri wa qaala sufyaan thawri lawadidtu waxaan jeclays annii lam akun qad dakhaltu fii shayin minhu inaanan dhex gelin wax ka mida yacni alxadiia xadiii walawadidtu waxaan jeclays anii afladtu minhu inaan ka badbaado ka baxsado laa calaya walaa liya aalac inaan la i raacin dhib iyo dheeftoon aan ka badbaado qaala abu bakrin اlkhaiib waxaa ui raximah اllah inamaa qaala sufyaanu hada wuxuu sidaa u yidhi khawfan calaa nafsihi naftiisa baqdin uu u anlaa yakuuna inaanu ahaan qaama mid isu taagay bixaqi اlxadii xadiidka xaqiisa iyo wاlcamali bihi ku camalfalkiisa fakhashya wuxuu ka baqa an yakuuna dalika xujatan calayh xadiiku inuu xujo ku noqdo markuu camalkiisa ka gaabiyo mila maa qaala bishru bnu lxaari sida uu yidhi waqad jaaa asxaabu lxadii iyadoo asxaabulxadiidkii ay u yimaadeen faqaala lahum bishrun waxa uu ku yidhi waa ninkii astaqfirullah odhanay maa haada aladii araa macakum waxaanaan idinka arkaya waa maxay qad adhartumuuhu aa muujisateen oo dee waa kallahaadii wey qaaluu waxay idhaahdeen yaa abaa nasrin natlubu alcilma cilmigaanu dalbayna lacala allaha yanfacu bihi qowman waxaa laga yaabaa ilaha inuu nagu anfaco qaala wuxuu ihi calimtu waxaad ogaateen annahu yajibu calaykum fiihi zakaa inay zaka idinkaga waajibayso xadiidka baranaysaa kamaa yajibu calaa axadikum sida midkiina ay ugu waajibayso idaa malaka markuu hantiya miatay dirham laba boqoloo dirham khamsatu daraahim rubculcushur shan dirham loogu yeelanayo zakaa fakadalika sidaasoo kale yajibu calaa axadikum waxaa ku waajiba idaa samica markuu maqlo miatay xadiiin laba boqol falyacmal minha bihamsati axaadii shan ka mida ha dhaqangeliyo wailaa haddii kale fanduruu eega eesh yakuunu hada calaykum hadan sida xaalkiinu qiyaamaha uu noqonayo khabaru limugiraa bni miqsam dabi wa qaala bnu miqsam dabi waxaa kaana maratan xilli waxay ahayd khiyaaru nnaasi dadka wanaagsan yadlubuuna alxadiia inay xadiidka dalbaan fasaara alyowma maanta waxay noqotay shiraaru nnaasi kuwii sharka badnaa yadlubuuna alxadiia xadiidka inay dalbayaan de waa kun iyo laba boqoloo sano ka hor wey xilliguu sidaa leeyahy wallah mustacaan wuxuu ihi low istaqbaltu haddaan qaabilo min amri taladayda ma stadbartu wixii iga tegey haddaan hadda tala ku yeelan lahaa maa xadatu xadiidkaba ma galan bu qaala shaykhu abuu bakrin alxaafid alabat lcilmi calaa abaqaat weye dadka cilmiga iyo xadiidka dalbaya way kala duwan yihin wa rubamaa waxaa laga yaabaa xadara cinda alcaalim inuu yimaado min katabati alxadiidi kuwa xadiidka qoray man lam tatul midaanay ku dheeraan muddatuhu muddadiisu fii alabihi alabkiisa aan muddo badan cilmiga dalbin oo cusub fayataadabu kadibna ku adabsanaya biadabihi yacni muddo badanoo cilmi intuu dalbo uu ku adabsado midaan jaaniska helin wa kaana mughiratu wallaahu aclam qad ra'aa wuxuu arkay bacda ulaaika kuwaa soo kale qof cusub oo suuqa ka soo galay oo hadda bilaabaya cilmi fii majlisihi golihiisa inuu ku arkaa laga yaabo marka qofkii waxbaa ku hahay baaqi baa kusii hahay mar aanu tuulo joognay annagoo safara baanu magaalo soo marnay kadibna masjidkii baanu ku tukanay nin aftahana oo cimaamad duub fiican xidhan oo khamiis xidhan baa salaaddii duhur maasha allah baanu nahay waa toddobiiyo sagaashankiiba dhallinyaraan ahay markii aanu masjidkii ka soo baxnay baa dabakaayada masjidka ugu xigta u sigaar la taagay <laughs> dabeedna aad baan ula yaab aad baan ula yaabnay ninkii wacdiga shubayay iyo xaaladdu ka sugayey waayo haddii ninkaasi balwad bulay waa u dhammaatay wey waay wuxuu yihi dad baa noocaas oo kala ah. fashaahada wuxuu arkay min suui adabihi adab xumaantiis iyo wa qubxi cishratihi macaamil xumadiisa maa aqdabuu wax ka cadhaysiiyey faqaala hada qowl hadalkaasuu yidhi walaysa takaadu ku dhowaan mayso majaalisulcilmi takhluu inay ka madhnaato min xuduuri man dakarna wasfa kuwaasoo kale inay yimaada waa abiici wey wanasalu llaha an yarzuqana ilahay baan weydiisanay nagu arsaaqa ta'aduman adab iyo wa camalan bilcilmi cilmiga lagu camal falo bifadlihi waraxmatih wa qaala leyt bnu sacd wuxuu waqad ashrafa cala asxaabi alxadiid faraa'a minhum wuxuu ka arkay shayan shay aanu jeclaysanayn faqaala wuxuu hi maa haada kani waa maxa antum idinku ilaa yasiirin in yar oo min aladabi adabta ka mida axwaju minkum waa uga baahin badantihin ilaa kaiirin min alcilm in badanoo cilmiga ka mida adab baad uga baahin badantihin wanadara cubaydullaahi bni cumar alcumari ilaa asxaabi alxadiid buu eegayo wa zixaamihim cidhiidhigood ay xalqadii isku cidhiidhiyayaan faqaala wuxuu uhi shintum lcilma cilmiga waa foo xumayseen wadahhabtum binuurihi nuurkiisiina waa la tagteen buui nuurkii baa ka qaadeen walow adrakanaa waiyaakum hadduuna soo haleeli lahaa annaga iyo idinkaba cumar bnu khaaab lawjacanaa darban waa ina dhangadin lahaa khabarun limalik bni anas wacabdilaahi bni idriis waqaala cabdulaahi bnu idriis kunaa waxaanu ahay naquulu kuwa yidhaahda aliktaaru min alxadiii junuun xadiidka in la badiya waa waali wey wa qaala maalik wuxuu yidhi maa akara axadun min alxadiii faanjax qof xadiidka ma badiyo oo ma guulaysto midna waalibuu ku sheegay midna inaan la guulaysanayn buu ku sheegay shiikhaa macnaynaya qaala sheekhu wuxuu ihi inamaa kariha maaliku wabnu idriis iyo wakayruhumaa culimmada la midka ah maxay diideen aliktaara in la badsado min alabi alasaniidi alghariiba asaaniidda hariibkee aan la aqoon in lagu mashquulo iyo waruqi almustankara iyo asaaniidda la inkirayo ka asaaniidi xadiii aa'ir wey iyo wa uruqi xadiii lmikfar inuu nabigu maka soo galay isagoo xidhan koofiyad xadii miqfar wausli jumca xadiidka ka hadlay iyo waqabd اlcilm in allaha laa yaqbd cilma intizaaca waina ahl darajaat xadiiskii jannada ka hadlay waman kadaba calayh mutacamida walaa nikaaxa ila biwaliy iyo wagayra dalik oo mima yatatabacu ka mid a ah axaadiistii ay dabagelayeen asxaabu اlxadiidi uruqahu asaaniidiis wa yucnawna ay danaynayeen bijamcihi ururintiis waxaa iska jira axaadii asaanideedu badantaha ama daciifa hadduu dayto ha noqoto oo waxa weeye laysku halxidhaaleeyo la raadiyo kuwaas wax ka mida tilmaama wasaxiixu ka saxiixa ah min uruqihi asaaniiddiisana aqaluha waa ka ugu yar wey wa akaru man yajmacu dalik cidda ugu badanee waxa weeye uruurinaysa waxyaabaha noocaas alaxdaau minhum waa dhallinyarada wey aan khibradda lahayn waayo dhallinyaradu waxay iska jecel yihiin waxaa cusub mar walba sanad cusub baan xadiidka inama alacmaal ayaan wahaya ma haysa iyo cusboonaysiintaasa iska jecel yihiin haddana waa iska sidaas abdate bay idhahdeen abdate baan haya wax cusub baan haya <laughs> waay wuxuu ihi fayataxafaduunaha waa xifdinaya wa biha way muraajacaynaya walacalla axadahum waxaa laga yaabaa midkood laa yacrifu inaanu garanayn min aصixaaxi صaxiixa xadiian xadiina inaanu ka garanayn wa taraahu waxaad arkaysaa yadkuru isagoo sheegaya min auruq اlariiba iyo wlsaniid اlcajiiba alatii taasoo agaruhaa mawduuc ay tahay been abur ay tahay wa julluhaa badankeeduna masnuucun kuwo la sameeye ay yihiin maa laa yantaficu bihi waxaanu ku intifaacay adduunya aakhiraba waqad adhaba waa ka tegsiiyey min cumurihi cimrigiisa juz'an qayb fii alabihi waxaa alabkiisu ku mashquula wa haadihi alcilatu ciladan yada ah hiya yadu tii weey allatii ikhtaacat ka goosatay akara man fii casrina in badanoo xilliga yaga jooga oo min alabati alxadiii ka mida can itafaquhi bihi xadiidka in fiqi loo yeesho oo macnihiisa la fahmo wastinbaadi maa fiihi min alaxkaam iyo axkaamtiisa in lala soo baxo ayay ka mashquuleen oo asaaniid bay ku mashquuleen ayuu xadiikii fahmi ragga qaar waxaa ku dhacday xilligaa uu joogay khaiibu lbaqdaadi waxa weeye isagoo xadiidkii taxaya ayaa waxa weeye islaan yari u timi waxay ku tidhi waxa weeye guriga nagu xiga digaagadoodii baa nagu soo booday dabeedna ceelkii meeshayada ka qodnaa ayay ku dhacday waa naloo haystaa diintu maxay ka qabta waa nin sanadkan ku mashquulsan weligaa fiqi uma keen dabadeedna ninbaa ka sheekeynaya ardaydiisa kamid oo wuxuu idhi shiikhunbaa wuxuu ku celceliyey <laughs> oo digaaga da maxaa loo cesho waaye <laughs> maxaa loo ilaalin waaye oo maxaad ceelka u dadi weyda wax kaloo iska gara dabeedna arday baa wuxuu yihi fiqiga yaqaanay waxaan soo qabtay ninkii baan soo qabtay masaladii baan uga jawaabay masaladii ayaan uga jawaabay dabeedna shiikhii baa arkay odag iyo islaanta iyo mabsuuda oo aan markay tagtay maxaad ku tiri wuxuui masaladii baan uga jooga saasaan ku iri wuxuui markaan masaladii sheegay buu waa tii uu noo sheegay xadaana sanadkii wadamada u qabtay bu markaa shiikhu kuwaasuu sheegay waxaa la midoo cagsiga ah wuxuu hi waqad facala sidaa waxa sameeyo la mida ah mutafaqihatu zamanina iyaguna kuwa fiqiga ku mashquulsan ka ficlihim oo wuxuu leeya qaala maawardi iyo qaala nawowi iyo qaala fulaan iyo hadal buu taxaya xadiiskeedana ma hayo wa fii dalika sabiilahum waddadaasay qaadeen raafici muxuu ka yidhi nawowi muxuu ka yidhi intaasuma ku celcelinay waxay yidhaahdeen xadiiskay ku dhiseenna ma yaqaan wuxuu ihi waraqabuu waxay naceen can samaaci sunan axaadiista inay maqlaan min almuxadisiin wa anfusahum nafahooda waxay ku mashquuliyeen bitasaniifi almutakalimiin kutubtii mutakalimiinta fakila aa'ifatayni labada kooxood dayaca waa dayacay maa yacniihi wixii dantiisa ahaa shiikhu wuxuu ahaa min almuxadiiina alfuqahaa bu ah labadaba ragga jamciyey shaaficiyadii waaweynaa baanu ka qaatay maxaamili iyo rag waaweyn oo shaaficiyaa buu fiqiga ka qaatay wa aqbala waa qaabilay calaa maa faaidata lahu fiih waxaan faa'iida lahayn qaala abu bakrin wuxuu ihi qad dakarnaa fii kitaabina almaksuusiina ee waxa weeye ehelkiisii gaarka ahaa bixifdihi xifdigiisa la gaarka ahaa iyo wa naqlihi naqlintiisa maa fiihi kifaayatun wax kifaaya ay ugu sugan tahay camaa siwaa wixii ka soo hadhay wa uniyatun kaaftoonu ugu jiro liman samicahu ciddii maqashay wa wacaaha weelaysay wa aniguna adkur waan sheegaya bacda haada kan dabadii kitaabkan dabadii in sha allahu tacaala fii kitaabin mufrad kitaab gaara akhlaaqu raawi wa aadaabu lwaaci baan kaga hadli doonaa waana inoo yaala aljaamic liakhlaaqi araawi wa aadaabi saamic waa kitaab weyn wey laba mujalad buu ku taabacay wamaa yajibu calayh calayhima markaa dee mualifiina kitaabkana ka horreeyey iyo waxa ku waajibaya labadoodaba shiikha iyo ardaygaba wa yustaxabu minhuma labadaba loo jeclaysanayo ama loo sunnaynayo wa yukrahu lahumaa loo diidayo id cileen laa hanaa'a liaxadin axad oo min asxaabi alxadiidi can macrifati dalik taa inuu garto ونسأل الله المعونة على ما نبتغيه والعصمة من الخطأ والزلل فيه إنه على كل شيء قدير آخر الكتاب الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم ilahay waxaynu ka baryaynaa biasmaai lxusna wa sifaatihi lculaa khayr badan baynu soo marnay ilahay inugu anfaco xadiidka nabigana allah ina jeclaysiiyo kuwii ku camal falana allah inaga dhigo kuwii fahmay xifdiya allah inaga dhigo iyo wixii kale aynu u baahannahayba insha allahu tacaala kitaabkii afraad baa dhammaaday kitaabka shanaadna waa cumdat laxkaam min kalaami sayidi alanaam ayaa habeenka caadada inoo ahayd xaddu soo gelayso inooga xigi doona insha allahu tacaala wallahu aclam